alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbi wasalam baabu algusli wa xukm اljunub weli kitaabu tahaaraynu ku jiraaye waxaynu ka soo baxnay aadaaba qadaءi اlxaaja wuxuu baabu yahay algusl maydhashada oo xukmu ljunub iyo qofka janaabaysan xukunkiisa marka alguslu waa bimacna aliktisaal maydhashada yaa looga jeeda oo maadaama diinta islaamku ay tahay diin ee nadaafadda iyo waxyaalo badan ilaalinaysa maydhashada qofku jirkiisa uu nadiifiyo waa la amray mararka qaarkoodna waajib bay meerashadaasi noqonaysaa iyadoo xikmado kalena markaa ay ku jiraan وعn abi سacيid alkhudriي radي اllah عanه qaal qaala rasuulu الlahi slى اllah عalيyh waslm almaء min almaء rawahu muslim waaslu fi اlbukhaariي abi saciid alkhudriي oo magaciisu ahaa sacad bn malik بن sinاn الkhdriي الkزrجي الkزrجي الkhdriي رadي الlه عanه qاal qaala rasuul الlahi slى الlaه عalيه وsلم rasulku وxu almaء biyuhu ay almaء اladي يktasl bه biyaha lagu maydhanaya min almaai biyay ka ahaadeen ay min almaniyi manidaa lagaga maydhanayo almaء اlأwl almuraadu bihi almaa aladii yutaaharu bihi wa biyihii caadigaha lagu meedhanayay wlmaa thani huwa lmaniy rawahu muslim waaslu fi lbuhaari xadiiskani markaa wuxuu tilmaamayaa qofka goorma ay inuu janaabo ka maydha ay waajibaysaa wa hadii biyo ay yimaadaan ayuunbaa qofka looga baahayay inuu maydho laakiin waynu arki doonaa xadiis kale oo taa ka duwan oo inoo soo socto lakiin xadiisku markiisa hore wuxuu ahaa asalkii hore bilowgii islaamka ana alma min alma bilowgii hore ee rasuulka alay sala slam markuu magaalada madiine joogayba alma min alma maa waxa weyaan haddii labadii qofba matalan ficil u dhex maro ee qoyska ahaa oo aanay biyo imanin inaan meedhisho lagu lahayn waayo almaa min alma baa ma sheekay markuu sheekhu asluhu fi lbukhaarina kitaabka bukhaari laftigiisu alfaad sidan ku dhow dhow buu kusoo wariyey marka macnaheedu oo biyahan manida maa baa lagu tilmaamaya ha ilaahay baa wa tacaala ku tilmaamay min maain mahiin biyo liito oo iyo min maain daafiq iyo ya waa biyo ayaa lagu tilmaamaya marka hada fi awl اlislaam arrintaasi waa maxay waa awl alislaam alma min alma inama almaau min almaina way jirtaa marka waliba xasri rasuulku uga dhigay alayh salatu slaam inama almaau min alma biyuhu biyuun bay ka ahaadeen maadhashadiisu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم wxu rasuulku إida jalasa haddii uu fadhiisto ninkii beyna shucabiha xubnaheeda dhexdooda xubnihii alarbaci afarta ahaa uma jahadahaa uma jahadahaa oo dabeetna ficil uu sameeyo faqad wajaba اlغusl qofkaa meedhashaa ku waajibtay muttafaqun caleyh saada muslimun wuxuu sii kordhiyey oo xadiiska kusii jirtay wain lam yunzil ay wain lam yunzil maan biyaba yuu keenin marka xadiiskani xadiiskii hore waa ka duwayey isagu xadiiska hore muxuu tilmaamayay inama almaw min alma xadiiskana wuxuu tilmaamayaa haddii labadii qof ay kulmaan ninkii haweenaydii oo ninkaasi walow ficil ficilba ha sameeye wax ma ama biihi aanay ka imanin in maydhashadu ay ku waajibayso marka xadiiska hore culimadu waxay leeyiin intooda badan waa mansuuh oo maxaa nasakhay xadiiskana nasakhay marka waa caam xadiiskaa hore biyuhu mu sheegay lakin xadiiskana uu ka caamsan yahay oo in lam yunzil ayaa meesha taala way ida jalasa bayna shucabiha alarbac culimadu waa isku khilkhilaafaane laakiin qowlka uraasan waxa weyaan shucabiha alarbac waa alrijlayn walyadayn iyo labada lugood waana asturaad oo dee sharciga waxyaalo badan baa u asturaya qaab asturaadaba ku jirta uma jahadahana aljahdu waa almashaqa oo macnaheed maxay labada qof ay ficil sameeyaan marka iyo dadaal uu sameeye matala marka xadiis kalaa sii caddeeyo ida altaqa alkhitaanaan wy labadan gudani marka ay kulmaan ayay sidaa noqonaysa oo xadiiska waxaa ku jirta markaa waalzaqa alkhitaan waalzaqa alkhitaanu lkhitaan ayaa ku jirta waxaa kaloo ku jirta idaa masa alkhitaanu lkhitaan marka markaa laftigeeda labadii qof waxa weeye haddii ficilka ay sameeyaan oo in lam yunzil qofkaa maydhisho waa lagu leeyahay waa uu ka caamsanyay markaa xadiiskii hore dabeetna camalku xadiiskan dambe ayuu ahaaday saxaabada laftigooda yihahdeen awal alislaam bay ku fasireen marka amba awal lamri say yihahdeen awal islam may odhan awal lamr xikmadda ku jirta maydhashada laftigeedana waa in janaabada laga maydhaa dee waajiba eh. iyo haddii aan markaa qofkaa janaababa ku imanin xikmadaha ku jira waxaa ka mid ah biyahani qofka awooddii bay dib ugu soo celinayaan maadaama biyahan ka baxaya ay yihiin wax awood jirhkiisii ka mid ah iyo qeyb ka mid ah sida xadiis aynu ka fahmayno qofka awooddiisa bay dib ugu soo celinayaan oo min maxaasin alislaam islaamka iyo maxaasintiisa iyo wanaaggiisa ayay kamid tahay qaala rasuulu lahi salى اllahu alيه waslm ida jalas hadduu fadhiiso qofku beyna shucabiha xubnihii gabadha ee alarbaci afarta ahaa uma jahadaha ficiluu dhaco faqad wajaba اlguslu maydhashadii baa waajibaya marka riwaayadda muslim baa si cadayso wain lam yunzil ayaaba sii wadixisay wax inzaal inzaal اlmaniy wax biiba yo an um slm radi allahu canha ana uma sulaym um slm oo xaaskii nabiga ahayd hinda bintu abi umaya radi allahu canha waxay soo warisay ana uma sulaym ana uma sulaym umu sulaym haweenaydii la odhan jiray o anas maalik hooyadii wahiya imraatu abi alxa waana xaaskii abi dalxe radi allahu canha qaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow in allaha ilaahay laa yastaxyi ma xishoodo min alxaqi xaqa ilaahay kama xishoodo ee fahal cala lmar'ati haweeneyda waajib ma ku tahay alguslu maydhasho ida xtalamat haddii ay riyooto qaala wuxuui nacamha idaa ra'at almaa hadday biyo aragto alxadiis xadiiska siiwad inta uu ka dheeriya mutafaqun caleyh an anas bn malik radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam fi lmar'ati haweenaydii wuxuu ka yihi taraa arkaysa fii manaamiha hurdadeeda maa yara rajulu qofu ninku wuxuu arko qaala wuxu uhi taqtasil way meydhanaysa zaada muslim wuxuu sii kordhiyey faqaalat umu sulaym umu salama ayaa waxay tidhi wahal yakuunu haada oo arrintaasi miyay dhacdaa in dumarka laftigoodu se ragga ah ay noqdaan oo maalan dee ixtilaamkaasi markuu ku dhaco ay biyo yimaadaan min ayna yakuunu shabah xagee buu ka imanayaa isku eenkaashaha ilmuhu inuu hooyadii mararka qaarkood u ekaado haddii aanay iyada laftigeedu biyaha lahayn xaggee buu ka imanaya uga ekaanaya hooyadii fa min ayna yakuun ashabah waay xadiiskana marka dhowrkan xadiis la isku geeyo masaail badan baa ku jira laakiin waxaa ka mid ah ixtilaamka waxaa la hahdo ixtilaamka waa qofkii oo matalan isagoo hurda wax ku riyooda marka qadiyadaas o rag iyo dumarba ku dhici karta horta laga qaadanaya halkaas dabeedna markaa qofkii ixtilaamka sameeyey marka xaaladiisa lasoo ururiyo saddex xun noqonaya saddex xun buu midkood noqonaya ima inuu is-ogaa xaaladaa uu is-ogaayo dee markaa biyana biyaana ay ka yimaadeen uu ogyahay maxaa ku waajiba inuu maydho iyo inaanu is-ogeyn laakiin markuu aroortii soo kacay ayuunbu markuu soo toosay unbuu jirhkiisii amba dharkiisii biyihii ku arkay markaana maxaa ku waajibaya inuu maydho marka saddexaad waxa weyaan ixtilaam ayaa ku dhacay wuu sogaa ixtilaam laakiin wax calaamad amba wax biyo ah muu arago markaana maydhasho ku waajimayso waayo saddexda xaaladood markaa haddaba raggi iyo dumarka qadiyaddan inay ragga ku badantay baa horta laga qaadanaya tan umu salama la yaabtay sidaa awgeed baa rasuulka alay slat slam markaa uu kala saaray rag iyo dumarka oo wuxuu hi ma rajul waa haliid biyaha raggu way adagi dumarkana inuu wuxuu sheegay markaa inay yihiin raqiiq aan jilicsan oo asfara midabkoodu midab kale yihin xagga ay kuwan yihiin kuwaasi ay ka duwan yihiin waxaa laga qaadanaya markaa waxyaalaha laga xishoodo ee dee dhinac marka laga eego laga xishoonayo laakiin diintii dee ay ku xidhan tahay inaan laga gabaneyn lakiin qofku uu hordhac sii samaysanayo afeef uu sii dhiganayo halkeed ka qaadatay afeeftaas haye bal ii sheeg allaha laa yastaxyi min alxaq waayo waa masalo dhan oo ay u baahan tahay oo cilmiyan ay u baahan tahay dee markaa haddii qofku masaladiis idhahda wallaahi waa waa lagula yaabi doonaa waxba baran maayo wuxuu ihi qataada itnaani laa almustaxyi wlmustakbir maaha xadiis nebi ee waa taabici hadalkiisi laba weligood waxaa ma bartaan mid isla weyn iyo mid xishoonaya ka isla weyne aan cilmigaba ujeedin aan damba ka lahayn kaasi cilmi baran maayo ka xishoonaya ee isna waa lagula yaabi doonaana baran maayo laakiin si qurux badan hadalkii loo dhigo waa sax waay waxay ammaantay caaisha radi allahu canha waxay tihi nicma alnisaa nicma anisaa nisaa lansaar dumar waxa u wanaagsanaa dumarkii ansaarta lam yamnachuna alxayaau an yatafaqahna fi اdiin aw kamaa qaalat xishood uma diidin dumarka ansaarta inay diinta fahmaan umu sulaym sahla bint camar ayay ahayd markaa waxaan jeeda sahla bintu milxaan ayay ahayd oo umu xaraam bintu milxaan saxaabiyadii kale odhan jiray walaalahaayeen waxay ahayd gabadh aada u caqli badan oo dumarka caqliga badan lagu tilmaamo waa gabadhii haye talo maxaan soo wahaa haye ninkaas gacanta ka hayade ah. imraatu abidala wa sax qiso cajibay leedahay oo abu talxa ina wiil yar bay u dhashay dabeetana wuu dhintay intuu maqnaa umay sheegin si aan uga murgooninoo casho wanaagsan bay u samaysay oo dabeetana si kale waxbay udhigtay oo dabeetana si kale marka udhigtay ayaa waxay tidhi bal ka waran hadday dad dad ammaano udhiibtaan cid hadday cid ammaano udhiibato bal ka waran oo ammaanadii lasoo doonto dee waa inay siiyaan dee haddaba ilmahaagii ilaahay baa qaade <laughs> habeenkaa dabeetana rasuulkaa u duceeyey caleyhi salaatu wasalaam inanba halkaa ku calool galay cabdullaahi baa loo bixiyey wuxuu noqday mid barakaysan taabici baa ka sheekeyna wuxu hi waxaan arkay cabdilaahiga habeenkaa calool galay ee ilaahay dee barakada u geliyey ee ilmaha kale ilahay ugu bedelay toban wiiloo qur-aanka xifsan u dhalay oo markaa soddon tobankuba ay markaa qur-aanka ilaahay ay xifdisan yihiin oo dee diinna ay barteen ayaan arkay weli waay taasi waa mid tu kale aada u cajiibaa jirta iyaduna kasii cajiibsanba haye ya abudalxa qudis gabadhi ugu meher qaalisanayd waata la abu al waxaa qabi jiray horta markaa anas malik aabihii oo la odhan jiray malik binu nathar dabeetna way islaamtay iyadoo dee ansaarta la islaamtay isagu wuu diiday dabeetna wuu iska baxsaday oo gaalnimadiis la baxsaday oo shaam ku dhintay isagu sidii buu ku wefa gaalnimada ku dhintay anas aabihey markaa abu dalxa soo geed fadhiistay oo isaga laftigiisu ay isku faamli iyada iyo anas laftigiisa eh, malik laftigiisi ninkii ka dhintay iyo abu iyo isku wada dhoweyn macaayada waa khasraj bay kamid yihin dabeedna waxay tidhi dee adigoo kale lama celiye laakiin qof anu musliman hadna gaal baa tahay wax kale kaa dooni maaye haddaad islaamto waad guursanaysa de wuu waana saxaabiga abudalxa ku caanbaxay zayd la yidhaahdo binu sahl oo aada cajiib u ahaa nin leebyahana ahaa marka jihaadka iyo dagaalka in badan axaadiista aynu ku aragnay qisaska aynu ku aragnay rasuulkana alay slat sla in badan difaaci jiray ayuu ahaa waay kuwaasi waa dadkayta inaan ku dayno war ma fahamteen hadda dadka wanaagsan rag iyo dumarba waa dadka maxaa la dhaha road mo modhal miyaa la dhaha maxaa la dhaha dadka anigu cid hebel baan ku daydaa bay kuwan meelaha ka hadlaa soo maad arag waar inagu salafkii baynu ku dayanaa insha allah ya raggii ragga hadde raggii iyo dee dumarkii dumarka ahaba dadka la yaab kale dabeetna waxaan leenahay in lam takunuu milahum fatashabahuu faina tashabuha bilkiraami falaaxu haddaydaan iyagiyo kale noqonaynin bal isku ekeysiiyo waayo dadka wanaagsan oo laisku ekeysiiyo laftiisa waa guul weya ya waay waxaa markaa xadiisku tilmaamaya rag iyo dumarba qadiyadani ku saabsan yihiin biyahaas leeyihiino waayo dee ilaahay baaba ka abuuray ilmaha ka abuuraya waa sababtuu nabigu uu sheegay alayh isalaatu wasalaam haddii biyaha eh, ninku ay kasoo soo horeeya gabadha inuu waxa weeyaan welad noqonayo haddii kalena bintu noqonayo mar kale rasulku wuxuu tilmaamay alay sla slam hadday sareeyaan ida calaa maa rajul maa almara inuu shabihii isaga u ekaanayo ama markaa waxa weeyaan hadday hadday sareeyaan kuwa dumarkuna ama kii gabadhu sareeyan ilmihii u ekaanayo waa ilahay qudradiisa iyo awoodiisa maaun mahiin biyaha yare iska daciifka ah maa almahiin in ilaahay bani aadamka ka abuuray dabeetna markaa rag iyo dumarba meerashadu inay ku waajib tahay ixtilaamkana uu ku dhici karo ayaa markaa laga qaadanaya umu salma radi allahu canha oo warinaysa iyadoo macruuf waa zawju nabiy waa hinda bint abi umaya hinda binta abi umaya oo ay ilma adeer ahaayeen khaalid ibn waliid iyo abu jahl iyo almakzuumiya soo ujeedina waa abu salama isaga laftiisu markaa qaraabo dhoway ahaayeen gabadh caqli badan bay iyada laftiyeedu waa tii ghaswatu axzaab ghaswadii xudaybiya laodhan jiray markii rasuulku alayh salatu salaam uu heshiis la galay nimankii qureysheed ee uu yidhaahdeen sanad kale iska noqo ka dambe kale halkiibuu rasuulku amray in timaha lagu xirto oo xoolihii lagu gowraco saxaabadii markaa way ku yar adkaatay xoogaa way dhagaadeegeen iyagoon rasuulka ku dhagaadeegin lakin arrintaasi ay murugo ku keentay waayo kacbadii iyo beytkii ilaahay oo aada ugu xiisoodeen intaasoo sanadood ay ka maqnaayeen oo la yidhi waad dawaafi doontaan dabadeedna ay u weyday ayay murugo ku noqotay markaa umu salama weydiiya la haha rasuulka alay sala slam dabeetna waxay tihi adigu rasuul allahu bilow adigu cidnaba ha la hadline adigu xeero dabeetna markay xeertaba iyagiina ay ku daydeen an um slm radi allahu canha ana uma sulaym uma sulaym wahiya imraatu abi alxa weyaan radi allahu canha qaalat waxay tihi ya rasuul lah rasuulka ilah ina allaha ilahay laa yastaxyi min alxaqi xaqa kama xishoodo haddana u fiirsan laakiin ina allaha xayiyun kariim alxayiy waa min asmaa illahi ilahay waa mid xishood badan muxuu ilahay ka xishoonaya waxa xun lakin xaqa ilahay kama xishoodo in allaha laa yastaxyi min alaq si quraan kama ku jirta fahal cala lmarati haweeneyda korkeeda ma ahde alguslu meerasha ida xtalamat اxtilaam hadduu ka yimaad qaal nacam ida raأat ilma hadday biyaha aragto alxadiis mutafun caleyh wacrab can anas ibn malik radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu اllahi salى allahu alيه waslam fi lmarأa haweeneyda wuxuu ka yidhi taraa arkaysa fii manaamiha hurdadeeda maa yara rajulu ninku wuxuu arko oo riyadaas ah qaale wuxu uhi taktasil way meedhanaysa haddii ay biyahaasi aragto weye zaada muslimun faqaalat umu salama waxay tihi wahal yakuunu hada oo arrintaas miyay dhacda way qariibsatay umu salama in manidaas ay ka timaada gabadhii qaala nacam famin ayna yakunu shabah buu nabigu ku yihi ala slat slam oo isku eekaanshaha ilmaha iyo hooyadii isku ekaanayaan xagguu ka imanaya haddii aanay haweeneydaasi ku sifaysnayn taa arrintaa iyada ah وعن cائشha رضي الله تعالى عنها qالت waxay tihi kana النabiyu slى الlaه عليه وsلم yqtasilu min arbacin rasuulku عalيه الصلاaةu وaسلاam afar buu ka meydhan jiray min aljanaabati buu ka meydhan jiray wa ywma اljumucati maalinta jumcahana wuu meydhan jiray wa min alxijaamati toobitaankana wuu ka meydhan jiray wa min asli lmayiti meydka meydhidiisana wuu ka meydhan jiray rawahu abu daawuuda wasaxaxu ibnu khuseyma ayaa xadiiska wariyey xadiisku wuxuu sheekhu usoo qaatay inta hore oo ah alguslu min aljanaaba iyo jumcahaba laakiin imika si gaar ah qeybta janaabada horeysiiyeen in janaabada laga maydho waa waajib iyadu rasuulkuna alay slat slam uu ka maydhan jiray yowm ljumca isagu uu inoo iman doonaa xijaamada in laga maydho waa iyaduna mustaxab amba bay iska wanaagsan tahay wa min gasli lmeyit gasli lmeyitna sidaasoo kale waa mustaxab qofka qof maydha qofku meyd maydha inuu maydho oo inuu maydho culimada qaar badanoo ka mid waxay ku tageenba inuu waajib yahay marka adilo kalea ka saareysa oo aynu arki doonno insha allah kitaab janais aynu ku arki doonno xadiiska sixadiisa xadiiska culimo badan baa daciifisay laakiin macnaha uu tilmaamayo waa saxiix si guud dee aslmeyit iyo yowm ljumca iyo janaabadaba xijaamadana maadaama qofkii laga yaabo ina dhiig ka soo baxay dee dhiiggaasina waata culimada qaar ay dhahdaan dhiigu waaba nijaas amba qofkii laga yaabo laftigiisa awooddiisa ina wax noqotay dee way u wanaagsantah almuhim waxaa waajiba inta halkan ku jirta algaslu min aljanaba aw alghuslu min aljanaba in laga maydho yowm ljumcana inoo imanaya xadiis soo socta kaana nabiyu sala allahu alay sl nbigu wuxu yaqtasil mid maydha min arbacin afar ka maydha min aljanaabati wa yowma aljumucati wa min alxijaamati wa min qasri ilmeyt rawahu abu dawuud wa saxiib ibn khusaymata وعn abi hurayرata radي الlahu canhu fi qisaةi humama bn uthal qisadii saxaabigii la ohan jiray humama bn uthal radi allahu canhu cindamaa aslama markuu islaamay wa amarahu waa ku jirtay uu amray annabiyu salى اllahu alay sl nebigu an iqtasila inuu soo maydho rawahu cabdالrasaaq wa asluhu mutafq calayh lafdigan cabdurasaaq asancaani ayaa kitaabkiisa la ydhaa almusanaf ku wariyey laakiin xadiiska iyo qisadan islaamka humama بن usal waxay ku jirtay saxiixeynka iyadoo iqtisaalku aanu ku jirin waay xadiiskana wuxuu tilmaamayaa qofka islaama ma waajibba ah inuu maydho mise waajib ah? horta inay sharci tahay waa la isku waafaqsan yahi si culimadu u badan yihin aan dhahda waliba inuu qofku haddii uu islaamo inuu maydho ay tahay laakiin ma waajib bay ku tahay mise mustaxab bay ku tahay culimada in badan baa ku tegey inay ku tahay waajib lakin culimada in badan oo kamid o ah madaahibta imaam shaaficiy ay ka mid yihiin waxay tilmaameen inaanay waajib ahayn maydhashadiisu ee mustaxab ay tahay oo xadiiskan iyo axaadiis kale oo maydhasho tilmaamaysa maxay kaga saareen waxay ka saareen waxay dhahen kumanaan saxaabada ka mid a ah, boqolaal ayaa islaami jiray manaynaa naqal iyagoo leh waanu soo maydhanay ama uu rasuulku leeyahy soo maydha marka arrintaas maxay kutusaysaa un inaanay dee waajib ahayn waana say u badantay wallahu alam sunnaha u badantay culimada qaarkood baa waxay mareen qowl dhexe waxay idhahdeen qofkani haddii qabla islaamihi uu ku dhacay ha wax waajib wax waajib ku keenaya inuu maydho tusaale ahaan dee janaabuu lahabo uu janaaboobay marka maxaa ku waajiba bacda islaam inuu maydho haddii kalna saas ma markaa dee taa laftigeeda waxaa la odhan karaa oo qofku mar haddaanu ahayn ma janaabu ka meedhan jiray ya waana xikmadaha ay culimadu yidhahdeen waa waajib ay daliishadeen waxay yidhahdeen mar haddii qofkii dee maadaama aanu janaababa ka meedhan jirin markiisii hore markuu islaamo kolleyba shaki kuma jiro inuu de janaabo laha marka hataa dee waxa lagaga jawaabaya dhinaca kale marka la eego dee gaal baabu ahay gaalnimo kale ku jiro alislaamu yajubu maa qablah islaamku muxuu meesha ka saaraa wixii ka horreeyey isku soo ururiyo inuu qofku maydho wallaahu aclam mustaxabkay u dhowdahay waana sunne way wanaagsan tahay qofkaasi inuu maydho dabeetana markaa mar hadduu maydhay uu dee islaamkii saa kusoo galo lakin dee islaamka soo gelidii horreysiinaya dee macnaheed maaha markuu soo maydhaa buu islaamaya maaha ee muxuu sameynaya wuu islaamaya ilan taasaa waajib ahayde tan hore waaba tan mustaxabka ahayd markuu markuu ashahaatu ayo dabeetana uu soo meranaya markaa thumaan ibnu uthaal qisadiisu way sugan waxa uu ka ahaa qoladii la jiray banu xaniifa thumaam ibnu uthaal alxanafi ninkii la odhan jiray musaylama alkadaab ayay isku reer banu xaniifna waxa qabiil degi jiray degaan kale najdi magaalo madaxda sacuudiga ee riyaad iyo dhulkaasi oo dhan bay degi jireen kutaalo markaa umaan bin uthal rasuulka alay sala slam ayaa ciidan diray ninkan ay soo qabteen ninkan waxaa madaxdii reerkaa u tarin jirtay waxaan u doonayay inuu soo cumraysto oo xaramkuu ku socday dhexdaa laga soo qabtay rasuulka alay salatu slam markaa sida xadiiska saxiixa ku sugan tiir tiirarka masaajka ka mid a ah ayuu ku xidhay ninkan isaga ah dabeedna maxaad haysaabuu ku ohan jiray rasuulku alay slat slam mar kasta dabeedna wuxu uhi haddaad haddaad iddisho qof dee dhiig kaa qabay baad dishay qof dhiigu saaxiiba baad dishay amba isagu qof magaca lahoo dee ay tahay in la dilo mar haddii aad kaa soo horjeeday amaba de cid kaa dilaba isagoo laftiisu haddaad cafidana mid kuu mahadnaqi doonaa haddaad maal doonaysana wixii aada u baahantay baa lagu siinaya ya markaa maalin maalmaha ka mid ah ayuu nebigu kuhi sii daaya adliqu utham thumama sii daaye markii la sii daayena intuu dhex galay timirtaasu soo maydha dabeetana wuxuu sheegay inuu rasuulka alay slat slam aada u jecel yahay markii hore qofku ugu necbaa rasuulku ahaa aleyh salaatu wasalaam wejigiisa weji uu ka necbaa buu jiray markii dambena wejigu u sidii buu markaa diintii u ilaashin jiray ilaa la sheegay markii qoladiisu ay ridoobeen markii dambe reerihii ridoobe bay kamid ahaayeen iyaga banu tamiim iyo rag badan dee ummado badan oo dadkii carabtii markii dambe islaamto dhami way ridoobeen markii qoomkiisu ay ridoobeen waliba isaga qoladiisu waxay raacday ninkii la jiray musalima alkadaab isagu ma ridoobin ee jihaadkii kale u ka qayb galay markaa sidaasa aakhirkii mar dambe uu ku dhintoo la dilay radia allahu canhu masaajidka marka qof gaala in lagu xidhi karo waa laga qaadanaya marka maslaxayadani ahe ay ku jirto amaba qof caadiya lagu xidhi karo masaajidka laftigiisa odhan karo tiirkaha lagu xidha ninkaas salaadun baa laga furaya salaadunba <laughs> markuu tukanaya marka salaada ayuunbaa laga furayaayo marka kalena waa la xidhaya xikmad baana de ku jirto cidda saa sameynaysa ciddii madaxda ahayd saxaabada qaarkood oo tiirka masaajka isku xidhay baa jira abu abowlibaaba saxaabiga laodhan jiray dagaalkii axzaab qisa ku dhacday awgeed tiirka masaajka intuu isku xidhay ayuunbay xaaskiisu ka furi jirta markuu salaada gelayo haddana halkii bu isku xidhi jiray ilaa ilaahay subxana wa tacala soo dejiyey aladiina khaladuu camalan saalixan wa aakhara sayian an abi hurata radi allahu canhu fi qisati humama bn hal cindama aslama wa amarahu nabiyu sal sl nebigu wuxuu amray an yaktasila inuu soo maydho rawahu cabdirasaq cabdirazaq ibnu hamaam asancaani waa culimada islaamka u waaweyn waa raggii ay bukhaari iyo wax kasoo warin jireen bukhari waliba muu gaadhin cid baa udhexaysay laabudda min sanca wa intaala safar baa laga soo wariyay imaam shaaficiy cabdirazaq halkaasoo loogu tegi jiray wax lagaga soo baran jiray imaam axmed iyabaa kasoo u tegey imaam shaafici bukhaari waxaa la sheegay isagoo sii socda ina uu dhintay marka laabudda min sanca sancawe intaa safar baa laga so wariyay culimadin ohan jireenoo kolley sanca mar un baa gaari doonaa safarku haba dheeraada iyay ujeedaan sanca maaha waanu shaqo tageyna maaha ha sheekh ali cabdirasaq bin hamaam sancaliman ka wax ka soo baran doonaan tegi doona sunnaha iyo khayrkana aad buu ugu faafiyey walkaasi وعن أبي سعيid رضي الله عنه أن رsuuل الlahi slى الlaه علي sلم qal wuxu uhi guslu الجumucati maydhashada jumcuhu waajibun waa mid waajibku a calى kuli muxtalimin mid kasta oo ay baaliqin qaangaada أkhrajahu السبcة وعن smr رضي الله عنه qala qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulku wuxu uhi man twضأ qofka weyseystay yowma الجumucati fabihaa ay fabisunati ahad sunnihii buu qaatay wa nicmat ay hiya waanay wanaagsan tahay sunnahaas waman iktasala qofka maydha falguslu afdalu maydhashadaa u fadli badan rawaahu alkhamsa waxasanahu tirmidiy way ماذا تعتقد في غسل الجمعة anahu waajibun wa anta ايش رأيك هل عندك واجب واجب وعندك يا صاحب اللحية سنة مؤكدة وعندك يا صاحب العمامة mustaxab a waa cidnaka ya saaxib anadaara mustaxab ikhtalafa talaamidu calaa qowleyn anahu waajib wa anahu mustaxab aw anahu mustaxab way daliil hati daliila yadulu calaa ana gusla اljumcati waajibu calaa kuli shaksi xadiiskaasaad u haysataa waajibun calaa kuli muxtalim waay maxaad kaga jawaabaysa xadiiska ka dambeeya man tawada'a yowma ljumcati fa biha wa nicmat ha xadiiskan dambe maxaad kaga jawaabi waaye haye may waajibkaas horta intaynaan ka bixin haye oo waajibaad aaminsanta adu haye haye Ah. xadiiska dambe ee samura bn judub haye marka waxaad leedahay qofka waajib bay ku tahay awoodi kara kaan awoodi karayna qof maan awoodi karayni inuu maydho <laughs> way de haya mar bay jirta hadduu biyo waayo de markaa haya taasi waa waa masle kale haddii u waayo <laughs> waa ninkaasi meel mara wuxuu yihi waxaa lagu qaadaya xadiiska horan horta asalku inuu waajib yahay ka dambana waxaa lagu qaadaya hadduu awoodi waayo waa warcad baarak allah fik xadiiska dambe waa daciif ay horaa saxiixa waa warka laysna haye waajib maha haye ay ay a afdal waayo haye iyagu waxay kaga jawaabeen xadiiskan horta qaarna waxa wa wa daciif qolana waxa dhaha waa markaa qofka aanu ma garanaysaa awoodi karayn eh, lakin ad maxaad xadiiska hore kaga jawabaysa waay waajibun baa meesha taalle <laughs> waayahay haye xadiiska daciif maaha waa xasan haye de waayo xadiis ay wariyeeneen toddoba wariyeen haddaba fiirso toddoba macneed waa maxay yaa ku jira bukhaari iyo muslim soo maha kan dambena rawahu alkhamsa bukhaari iyo muslim kuma jiraan soo ma arkeysa kan damar khamsadii ya kuma jiraan bukhari iyo muslim waati wa asan ila isagoo buari muslim ku jirin ba iy asan noqon karaa ayuu noqon karaa o de buaari muslim waaba saii baa le aaadiisi hayaan waaba xasan baad le soo maha waayo xadiiska hore waajibkii maaad mara ka soo qaad labada xadiisba marka inay saxiix yihiin sidaa laisku waafajinaya a ah. a ah. ah, sax barak xadiiskan hore wuxuu tilmaamayaa waa xaaladda qofku matalan dhidid iyo uskag iyo uu leeyahay ee masaajidka markuu soo galo dee ur laga dareemayo marka waajibna weeyaano xaaladda ayadaa xadiiskan kalena waa marku qofku aanu sida ahayn <laughs> ya maasha alla masha alla haye muaaqashada way wanaagsanteed haye xadiiskan dama nasakhaya hal sabaqa bhada اqwl axad min اculamaء hal cindaka axad min اlculamaءi qala hada اlqowl aw inahu اجtihaad mink haye waa mustaxab inay fadli badan tahy waajib baabu sheegayahay wa waajib siduu taakiidinba maha waa waajib baabu sheegay kaasi waay sidaa horta culimmadu ay sidaa ardayda dee aqwaasha u qaateen waa masaaisha laysku khilaafi kara la soco khilaafkan waxaa la dhahdaa khilaaf atanawuc ee khilaaf tadaad maaha khilaaf iska hor imaatin maahe labadeenna qof ay halkaa joogaan midna wuxuu aamini karaa taxiyatulmasjid inuu waajib ku yahay oo markuu masaajka soo galo waa inuu sunaysto midna hadduu daro muxuu yahay inuu sunno waana sida culimadu markuu leeyahy shaafici ba sida yihi axmed baa sida yihi dee adilay ku saleeyeen hawadooda kuma saleyn taasi waa khilaaf markaa iska hor imaatin mahayne waa khilaaf eh, tanaawucaasoo noocyadaas kala duwan baan keensanaya haddaba markaa masalada wallahu aclam xadiiskan dambe horta sixadiisa waa la isku khilaafay lakin inuu saxiix yahay bay u badantah ama xasan mar hadduu dee xadiiskaasi waa lagu dhaqmaya sidaa awgeed ba markaa culimada qaarkood waxay bareen qowlka ardayguma sheegaya in haddii qofku matala waqtigii hore bay cayisho laftigeeda soo warisay xadiis kale waxay tiri marka dadku waa waxay ahayn markii hore ahli mahna bay ahayn mehna dad dee xirfadleeyahoo shaqaysta oo saxaabada ansaartu gaar ahaan beerley bay ahayn marka iyagoo beertii kasoo shaqeeyey oo soo dhiiday baa laga yaaba inay masaajidkii soo galaan dabeetna waxaa la amray inay soo maydhaan dadkii baa la amray markii dambe dadku laakiin ay jumcihi la qabsadeen dee usii diyaargaroobi jireen ayay sunno noqotay saasaa dee culimada qaar marka qowlkaa ah ay mareen waxa le qofkii xaaladdaa ku sugan kale waa waajib asalku markaa xadiiska markaa muxuu noqonaya waajibun waa laazimun oo kale an wujuubkii loogama jeedo sharciga ahaaye ee wujuubkan maxaa looga jeedaa wujuub luqawiya luqawiya maxaa looga jeedaa ereyga wajaba waa xaquka waajibun calaya marka qaarkood ohan jire carabta waxay odhan jireen xaquka waajibun calaya xaqaagu waa igu waajib isagoon waajib ba igu ahayn xaq aanu ahayn oo bimacnaa waa laazim ina aan ku qabto kale isku soo ururiyo wallahu aclam inuu sunno yahay buu u badan yahay jumhuur culamana saasay ku tageen laakiin si aad khilaafkaba uga baxdo dee mustaxab mar haddii la horta ajar waad helaysaa sheega kuma jiro laakiin marka arrintaa hasahashanine ku dadaal inaad inaad meerto lakin waxay u badan tahay sunnaha inay tahay waayo xadiis kale rasuulku isalaatu wasalaam waxa uu ka warramay oo xadiiskan ka baxsan labadii xadiis baan ahayn qofka yimaada jumca intuu soo maydho oo soo diib soo marsado marka dee waajib kagamu dhigin rasuulka aleyh isalatu wasalaam wuxuu ka warabay qofka soo maydha sidaa iyo ajarka nooca iyo noocaasu helaya isagoo isaa iyo saa sameeya marka qaarkood waajib wuxuu ka saaray maydhashadaasoo qofka soo weysaysta buu nabigu sheegay alay slat slam weyse kaliyuu sheegay xadiiskaa kalena inuu ajar markaa helayo dembi ilaa jumcaha ilaa jumcaha kale loo dhaafayo ayaa ku jirtay man tawadaأa faaxsana اlwuضuء uma ata اljumucata faاstamaca waansat gufira lahu ma baynahu wa bayna اljumucati waziyaadaة halaaثati ayaami waman masa اlxasa faqad laga xadiiskaa in badan baynu maqlnay soo maha muslim baa weriy marka xadiiskaa kuma jirto waxaa ku jirto keliya man tawadaca fa axsana alwudu qofka intuu soo weysaysto weysada hagaajiya dabeetna jumcaha yimaada ee dhegayste dheg raariciya waxaa loo dhaafaa jumcaha ilaa jumcaha kale laga gaadhay weliba saddex cisho kalena waa lagu daraa saxaabada rasuulka ragga ku tagsanaa in waajib ay tahay waxaa ka mid ahaa cumar ibn khadaab jumcaha meerashadiisu sadaagood cumar isagoo mimbarka ku taagan ayuu arkay saxaabi saxaabadii raggii waaweynaa kamid oo dib dhacay oo habsaamay markaasuu ku yihi xilligaasunbaaba tiimi hadal saasoo kale ah dabeedna markaa wuxuu i hawl baan ku jirayoo maan awoodin ilaa inaan soo weysaysto un mooyaane su weliba markaasaad weyse oo keliya markaa xilli cumar haddaanu dee waajib u arkaynin halkaa mimarka kama hadleen saasay almuhim saxaabada laftigoodu ka ahaayeen oo qaarkoodna ay dee weyse keliya ku gaabsan jireen marka rusul ywm jumca isku soo ururiyo sunnu uu badan yahay waajibna waa laazimun oo maaha waajibkii sharciga hamarsa al qowli an abi saciid radi allahu canhu marka ayaa loo meydhanaya haddaba ma jumcaha loo meydhanaya maslada kale kaaynu ka hadli doono waxa weeye culimadu ka hadleen ma jumcaha loo maydhanaya mise mise salaada loo maydhanaya ya salaada haddaad tiraada salaaddaa loo odhan marinaya maxaa ka dhalanaya salaada duhur kadib inaan inaan la marin salaada dee kadib labada qowl waa jira lakin qawlkaas adiyaa saxade qawlkaasa daliilka u dhow waxaa loo meranaya liliyom looma meranaya haddi la dhaha liliyom baa loo meranaya waxay gaarsiiyeen culimada yidhi liliyom baa loo meranaya ilaa cadceeddu intay ka dhacayso ood meran karto waa liljimca bay maalinta laftigeeda lakin de sida xadiiska meerashadiisa laga fahmayey macnaha laga fahmayeyba salaadaa loo soo meedhanaya dadka faraha badan ee isku imanayaa la diidayaa de iyo maalinta lafteeda ciiddaa inay iyagoo nadaafadooda hagaagsan inay isku yimaadaan oo dadkii ay isdhibsadaan iyo wax lamid a ah. marka lisalaati baa loo meedhanayaa laa lilyawm maalinta laftigeeda loo meydhanayo saa ogeed baa markaa maxaa ka dhalanaysa in matalan dumarka oo kale mar haddaan salaadii imanaynin dee meydhashadaasi inaanay laazim ku ahayn lakin hadday doonto inay timaado matalan masaajidkii iyada laftigeeda istixbaab bay noqonaysaa inay inay soo marayso qusl jumucati waajibin calaa kuli muxtalim muxtalim talimin muxtalimkuna alixtilaam waa albuluq waa qof qaan gaadhay qofkii yaraa baa ku baxay markaa wacan samura radi allahu canhu samura bn jundub radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam man tawada qof weystay yowma aljumcati fa biha wa nicmat nicma waa ficlu madxin sayn ognahay naxwaha bisa baa kasoo horjeeda waa ficil maadiyo jaamid oo mudaaric iyo amar toonnama yeesho marka ficlu madxi mar hadduu yahay almaqsuus bilmadxi ayaa jira kii ammaanta lagu gaari yeelayay wuu xadfayay halka wuu ka go yahay hadal baa markaa go-an culimadu waxay so qodeen qaarkood man tawada'a yowma aljumcati fabiha ay fabiruqsati ruqsadii ayuu akhada qaatay ruqsadaa loo baneeyey ah inuu maydhashada iska dayn karo wanicmat ay wa nicmat aruqsa ruqsaduna way wanaagtahay waa maqsuus bilmadxi markaa waman iqtasala kasa soo maydha falquslu afdalu kaasaa maydhashada u fadli badan maydhasha usii fadli badanoo kaasina ruqsadii buu qaatay qof wax ilaahay ruqseeyey qaatay waa wax wanaagsan buu sameeyey laakiin maxaa kasii wanaagsan kaasoo madhay haddii fa biha ay fa bisunati sunadii banaanay ee jaaiska ahayd buu akhada qaatay wanicmati ay sunna waa sax markaana ruqsa iyo sunna kii lasoo qadaraba waman iktasala faquslu afdalu rawahu alkhamsa waxasanahu tirmidiy وعن علي رضي الله عنه قال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقرئna القرآن ma lم ykن جuنبا رwاه الخمسة وhذا لفظ الترمiدي وxasنه وصحيح بن حبان xadiiskana waxasowarni cali bn abi aalib radi allahu canhu qaale wuxu uhi kaana rasuulu lahi sala allahu alay slm rasuulku waxaa yuqri'unaa mid noo akriya alqur'aana qur-aanka noo akriya maa lam yakun junuban intaanu janaabaysnayn hadduu laakiin janaabaysnayn bimacnaa nooma akriyi jirin baa laga fahmayaa oo qur-aanka muu akriyi jirin rawahu alkhamsa wariyey wa hada lafdu tirmidi waxasanahu tirmidi xadiiska xasan buu ka dhigay waa saxaxo ibnu xibaan ibnu xibbaanna waxa uu yihi isna xadiiskani waa saxiix qadiyadan ku saabsan marka xadiisku uu ah qofkii junubka ahaa inaanu qur-aanka akhriyeynin axaadiis xoog badani kumay soo aroorin axaadiis badan oo tilmaamaysa qofka muslimka ahi subxaana allah ina almumina laa yanjus iyo wax la mida ah, markaa qofkii horta waa la isku waafaqsan yahay inay wanaagsan tahay qur-aanka ilaahay markuu akhriyayo inuu daahir iyo weyse qabo xadaث اأكbar iyo xadaث اأsqarna uu ka daahir yahay dee hadduu junub yahay weysadan yar waxba u tari mayso marka kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ficilkiisii baa laga waramay ficilka rasuulkuna sunuu tilmaama bay culimadu ihahdaan ficilka mujaradka ah ee rasuulka ka soo arooray calayh الsalaatu wasalaam haddii daliil kaleo dee waajib ku sheegaya aanu jirin amba amar aanu rasuulku raacin maxaa lagu qaadaya saad insha allah usul fiqiba ku arki doontaan ficilkaa nabiga alay salatu salam waa lagu qaadaya suna lagu qaadaya marka rasuulkaa sida ahaa alayh salatu salam ee rasuulku ma odhanin qur-aanka ha akriyina idinkoo janaabeysa marka wuu akriyi karaa qofkii janaabada lahaa qur-aanka wuu akriyi karaa maxaase kasii wanaagsan inu inuu maydho amba uu daahir noqdo ayaa kasii wanaagsan sida gabadha xaaidadiiba ay qur-aanka u akriyi karto iyadoo daahiran laakiin waa masalo kale taabashada musxafku hadda la soco ya akris baynu ka warramayna ee kitaabkii qur ah inuu qaado iyo inuu akriyo waa kala laba qofka isagoo banaankaa iska fadhiyabu qur-aanka akriyaya oo dee culimadu markay ka warramayaan dumarku xataa qur in akriyi karaan imaamu nawowi kitaabkiisa la atibyan fi aadaabi xamalat qur'aan waa ka culimada ka soo wariya shaaficiyadii qaar badan oo kaleba gabadhii inay kitaabka markay doonaysa in akrido ay xaaladii ay caadada ku jirto inay qori soo qaadayso xaashiyaa saa ugu rogrogeyso ayuu sheegayaa tusaale ahaan markaa culimadu may diidin qur in la akriyo laakiin ya taabashada musxafka taabashada musxafkana saasay u badantahy in kitaabka ilaahay la ixtiraamayo qofkii aanu gacantiisa ku taabanin xaaladda aanu ka ahayn ila weyse qabkii baaba laga soo gaarsiiye junub iskaba dhaafe qofka aan weyse ayay madaahib badani ama culimo badan ku tagsay inaanu kitabka quraan taaban kaana rasuulu lahi sala la ala rsulku waxa yuqrinaa mid akriya alqur'aana maa lam yakun junuban intaanu junub ahayn kaana yadkuru laha calaa kulli axyaanihi ayaa xadiiskan oo tilmaamaya xaaladihiisoo dhan inuu xusi jiray ilaahay subxana wa tacaala وعن أبي سعيid الkخdري رضي الله عنه qال kاna رasuل الlahi slى الlaه علي sل rsulku wxaa ida atىa qaala rasuulu الlahi salى اه علي sl rsulku wuxuu yihi idaa ataa markuu u tago axadukum midkiin ahlahu xaaskiisa ثuma araada uu doono an yacuuda inuu ku noqdo mar labaad falyatawada ha weyseysto beynahumaa labadaa goor dhexdooda wuduuan weyso ay wuduuan kaamila weyso dhamaystiran ha weyseysto rawahu muslim zaad alxaakim wuxuu kordhiyey fainahu maxaa yeelay weysadaasi anshadu waxay u firfircooni badan tahay lilcawdi noqoshada ayay u firfircooni badan tahay talooyinku nabigu bixinaya alayh isalaatu wasalaam waxa weeye qofkii xadiiska waxaa laga fahmaya horta in maydhasho keliya la samayn karo haddii dhowr jeerba qofkii ehelkiisi la kulmo oo intaa u dhaxaysa aanu maydhanin hal mar baa maydhashadii kaga filnaanaysa horta sida nabigaba aleyh salaatu wasalaam ka soo aroortay inuu xaasaskiisa hal qusli iskugu wareegay oo dhowrkiisii xaas markaa dabeetna maydhashadii hal mar u kadhay taasina waa taas weysadan labada goor udhaxaysaa waxay noqonaysaa siduu rasuulku sheegay alay slat o slam anshadu lilcawdi buuri oo dee biyahan iyo weysadan firfircooni bay gelinaysa qofki iyo inuu hawshaa ku noqdo ayaabay markaa u wanaagsantah marka arrintan inay mustaxab tahay ayaa laga qaadanaya inay sunno tahay ku noqoshadaasi hadduu doonayo inuu sameeyo inuu weysiisto qaala rasuulu lahi sala allahu alayhi wasalam idaa ataa markuu u tago axadukum midkiin ahlahu uma araada uu doono haddana an yacuuda inuu noqdo oo hawshii uu ku noqdo falyatawadda ha weysiiso baynahuma dhexdooda rawahu muslim zaad alxaakim fainahu anshad lilcawd saasaa u firfircoon walarbacati afartii waxay wariyeen can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulku waxaa yanaamu mid sexda wahuwa junuubun isagoo janaabaysan buu seexan jira min kayri an yamasa isagoon taabanin ma an wax biyo ah wahuwa macluulun xadiisku waa waa cilaysan yihin qadiyaddana waxay tilmaamaysaa in qofkii uu iska seexan karo oo meedhashada uu dambaysiin karo isagoo junuba inuu dambaysiin karo culimaduna waxay u badayiin in qadiyadaasi ay jaa-ista ay bannaantay laakiin rasuulka alayh salatu slam sida axaadiis kale ka sugan muxuu samayn jiray waxa uu rasuulka tilmaamay hadduu midkiin markaad seexdo haweysiiso oo la weydiiyey nabiga aleyh isalaatu wasalaam ana cumar radi allahu canhu sala rasuula lahi sala la ala sl ayanaamu axaduna wahuwa junub faqaala naam ida tawaa nacam ida tawaa waxaa kaloo kusoo arortay muslim nacam liyatawada uma liyanam xataa yaqtasila ida shaa ha ha seexdo markuu weysiiso kadib markaa ha maydho goortii uu doono taasi waxay kutusaysaa in takhiir اlqusli ay bannaantahy maydhashada janaabada laga maydhanayo de inay bannaantahy ilaa salaadii subax kale inta laga gaadhay waa karaahiya haddaba oo waa laga wanaagsan yahay isagoon weysaysanin ama hadduu maydho waa halkeeda waa se u wanaagsana taasi lakiin isagoon weysadan dhexe xataa samaynin inuu iska seexdo waa laga wanaagsan yahy lakin wax dembiya ah, kuma dhicin hadduu weysaystana waa sidii u wanaagsanayd oo ahaaradii suqraaha buu la yimid waana weysada culimadu ay harxilaalaha soo saaraan ay idhaahdeen miyaad garanaysaa weyso aanad ku tukan karin weyse aanad ku tukan karin ma garanaysaa waa tee waa taa markaa qofku markuu jinaabayse uu weysayso se salaad ma ku tukan karaa maya kuma tukan karo kuma tukanaysa lakiin haddana arrimihii bay ka ka fudaynaysa ama ka khafiifinaysa xadiiskana wallahu aclam wuxuu u badan yahay inuu saxiix yahay wlarbacati can caiشha radi allahu tacala canha qaalat kana rasuulu lahi sal la sala اllahu alay sl rasulku huwa junuba min geyri an yamasa maaa marka xadiiskan kaleu rasulku nacam idaa tawada iyo kan waxa la isku waafajinaya arrintaasina jawaas bay tilmaamaysaa arrintanna istixbaabay tilmaamaysa way hadaba sidee baa looga meydhanayaa janaabadii ayuu axaadiistana sheekhu uga jeedaa wa can caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alay sl rasuulku wuxuu ahaa ida ktasala min aljanaabati janaabada markuu ka maydho yabda-u mid bilaaba oo fa yaqsulu yadayhi gacmihiisa maydho uma yufriqu ku foorariyo biyamiinihi midigtiisa calaa shimaalihi bidixdiisa oo biyihii midigta ayuu gacanta bidixdiisa kusoo shubiyey fa buu meedhayy xubintiisa uma yatabada weysiisanaya uma yaahudu lmaa biyuhu qaaday oo fa asaabicahu farihiisu dhex gelinaya fii usuuli shacrihi timihiisa jiridooda guntooda ayuu dhex gelinayay uma xafana wuu cantoobinayey amba uu qaadayay calaa rasi madaxiisu uu xantoobinayay alaaa xafanaatin saddex xantoobinood oo markaa gacanta uu saa ugu qaado saa u shubo uma afaada wuxuu ku shubayey biyaha calaa saa'iri jasadi jirhkiisa kale soo hadhay uma qasra wuu meedhayay rijlay labadiisa lagood mutafaqun caleyhi walafd limuslimin walahuma bukhaariya muslim waxay soo mariyeen fii xadiisa maymuuna radi allahu canha uma afraqa calaa farjihi wuxuu ku shubay rasuulku biyaha xubintiisii farjigiisa uma qasra wuu meedhay bishimaali bidixdiisa ku meedhay uma daraba biha wuxuu ku dhuftay gacantii uu xubintiisa ku meydhay alarda dhulka wa fii riwaayati werin kale waxay ahayd famasaxahaa wuu masaxay bituraabi ciiduu ku masaxay gacantii wa fii aakhirihi xadiiska akhrigiisa waxaa ku jirtay uma ataytuhu waxaan u keenay haddaan caaisho ahayd haddaan maymuuno ahayd bilmindiili tuwaal baan u keenay uu iskaga engejiyo biyaha faraddahu wuu celiyo lam yakud bihi muu bay ka dhigantah wa fiihi waxaa ku jirta xadiiska wa jacala wuxuu bilaabay markaa rasuulku maadaama uu tuwaalkii aanu isticmaalin yanfudu inuu daadiyo almaaa biyaha biyadihi gacantiisa inuu jirkiisa kaga engejiyo biyaha isagu iskaga daadiyo ayuu bilaabay amba uu timihiisa sidaa ku yidhaahdo gacantiisa ayuu bilaabay waayo kayfiyat lqusli min aljanaaba qaabka looga meydhanayo janaabada nebi maxamed ba caleyh isalaatu wasalaam inoogu maclina markaa ficilkiisii maadaama uu sameeyey dumarkii nebiga radia allahu canhuna oo dee iyagu arrintaa goobjoog u ahaana ay noo soo gudbiyeen laba siyood baa loo dhigayaayo mid waxa weeyaan qusliga waajibka ah ee wujuubkii uu ku dhacayo qusliga waajibka wujuubka ku dhacayo waa maxay tacmiimu lmai bilbadan aw cala lbadan inuu biyaha jidhka wada gaadhsiiyo walow markaa weyse iyo waxa ayuu kaba horreysin hadduu luqluqasho iyo sandaarsi sameeyo inuu oo biyihiina jidhkii wada gaadhsiiyo qodobka labaadna uu niyeysto labadaa rukni buu markaa leeyahay qusligan janaabadu tacmiim lmaai bilbadan iyo anniya labadaa rukni labada rukni marka laga yimaado sida mustaxabkee sunnaha ahi waxa weeye inuu qofku istijoodo istijo dhammaystiran qubulan wa duburan xag hore iyo xag dambaba inuu istijoodo dabeedna oo markaa gacantiisa hadduu doono saabuun iyo wax lamida ku maydho waa nadaafadda lafteeday ka midta ama saa rasulku samey alay sala slam ciidii oo kale ya ogu dhufto weysadii buu dabata sii wadaya weysadii luqluqashadii iyo sandaarsigii iyo wejigii iyo gacmihii iyo madaxii xataa inu masxo muxuu ka tegaya oo keliya labadii lugood ayuu ka tegaya waay dabeedna biyuhu qaadaya intuu biyaha saa u xantoobiyo ama dee kildhiyo wax lamida ah u qaato ayuu biyaha madaxa ku shubaya dabeedna gacanta inuu sii dhexgeliyaana waa way wanaagsantah si biyuhu ay hoos jirhka hoose u gaadhaan oo jirhkii ay gaadhaan gaar qofka dee timihiisu badan yihin weyn o kale saddex jeer baa sunaa markaa saddex biyaha madaxa lagu shubo jirkii kale ayuu haddana biyihii markaa ku shubaya oo gaadhsiinaya meeshii inuu ka yar dhaqaaqo goobta laftigeedii markaa inuu ka dhaqaaqo labadii lugood u maydho sidaasuu markaa kuna weyse qabaa kuna maydhay sidaasuu kuna weyse qabaa kuna maydhay markaa muxuu jamciyey maydhasho iyo iyo weyse labadii uu jamciyey waa siduu nabigu samayn jiray ala sla slam saas waa sida u wanaagsan tan kale ee aanu weysaysan ee uu niyooday una biyihii uu isku shubay oo jirhkiina wada gaadhsiiyey iyadoo laftigeeda wuu weyse qabaa qofkaasi waa uu qofkaasi weyse qaba waayo xadathul akbar mar hadduu meesha ka saaray min baabi awlaa inuu xadatha asqarna ha ka saaray meeshaas oo dee xubnihii waa kan biyuhu wada gaadheen xubnihii weysada biyuhu way way wada gaadheen in kaloo dheeraadana waa lagu darayba hadduu laakiin qofku matalan iska qaboojisanayo oo maydhasho caadi iska meedhanayo oo idhahda niyo dee iskaba weyse qabo hadhowna weysadana saas iskaga niyood waxba kama soconayaan taas ee qusilka noocan oo kale ah ee janaabadoo kale ayay weysadiina soo hoos gelisaa saasuu leeyay shekh islam tamiya culimo badan oo kaleba qowlkaasi qaatay tuwaalka culimada qaar baa yidhi in daaya ayaa sunno a ah marka maadaama nebiguba diiday caleyh isalaatu wasalaam laakiin culimadu waxay u badayin inay tahay mubaax inuu isticmaalo iyo inuu iska daayo maro isku engajiyo aba wax kale isku engejiyo iyo inuu sidiisaa biyaha iskaga dayso waayo nabigu aleyh isalatu salaam xadiis saxiixa waynu ku aragnay markii dadku ay safkii galeen salaadii ee uu doonay inuu salaadii xidho ayuunbuu yihi markaa sidiina ahaad oo uu ka tegay rasuulka alay sala slam maadaama gurigiisu meel halkan ku dhawaana waxa uu sameeyey uu soo uu soo maydhay dabeetana isagoo madaxiisi qoyo ayaa xiisadii labaad baan ku jira ayuu isagoo markaa madaxiisi qoye yahay oo biyihii ka daayaan ayuu noo soo galay ba dhahda markaasuu na tukiyey marka dee qofki isagoo biyihii xataa qoyaankiis kale inu iska tukanaya waa laga qaadanaya وعن caiشha رadي الlahu taعalى anha qaalat waxay tihi kana rasuul الlahi salى الlahu alay sl rsulku waxa id اktasila markuu maydho min aljanaabati yabda mid bilaabo fayaqsilu maydho yaday gacmihiisa uma yufriqu ku foorodhin jiray biyamihi midkiisa calaa ishmaalihi bidixdiisa oo biyuu kusoo shubi jiray weyaan fayqsilu farjahu wuu meedhi jiray xubintiisa uma yatawada wuu weyseysan jiray uma yaakudu lmaa biyaha ayuu uqaadi jiray ayuu qaadan jiray oo fa asaabicahu farihiisu dhex gelin jiray fii usuuli shacr timaha guntooda ayuu sidaa gacmaha u dhexgelin jiray uma xafana wuu xatoomin jiray calaa rasihi alaaa xafanaati marka halkaa maal ka qaadanaya intaanu horta xantoobooyinka samayn intu hal mar biyaha qaado inuu isaa u dhexgeliy haddana mar kale uu saddex jeer saa ugu shubo uma xafana calaa raasi alaasa xafanaatin oo uma afaada wuxuu ku shubi jiray biyaha calaa saa'ir jasadihi jirhka kale ma saddex jeer baa sunnaa in la maydho culimadu waxay u badan inaan sunno ahayn bal culimada qaar baa yidhi markaa sunnaba maaha waa bidcay noqonaysa haddii lana saddex jeer sunnahan qolada tira waa sunnana waxay uga qiyaas qaateen u weysadii uma afaada calaa saa'iri jasadihi jirhkiisa ayuu ku shubay ku shubi jiray afaada wuu wada gaadhsiin jiray weyaan biyo wada gaadho oo jirhkii wada gaadhay uma qasala wuu meydhi jiray rijlayhi labadiisa lagood muttafaqun caleyh walafd limuslimin wlahuma waxay wariyeen fii xadiisi maymuna radi allahu canha uma afraqa calaa farjihi ayuu ku shubay biyo oo faqasala wuxuu ku medheeyey farjigii bishimaalihi bidixdiisa uma daraba biha alarda dhulkiibu ku dhuftay si waxyaalihii soo raacay iyo waxaasi ay uga bahdhaan oo ciiddu dahaaraday ka mid tahay wa fii riwaayatin famasaxaha bituraab ciid buu ku masaxay wa fii aakhirihi uma ataytuu bilmindiil baan keeno faradahu wa fiihi waxaa ku jiray wajacala wuxuu bilaabay yanfud lmaa biyadayhi inuu gacmihiisa uu ku daadiyo biyaha jirkiisa kaga daadiyo an um slm radi allahu canha qaalat qultu ya rasuul allah rasuulkii ilaahay ow inii anigu imraatun haweeney baan ahay ashuddu adkaysa shacra racsi madaxa timaha madaxaygan adkeeya ee afa anquduhu ma u furfuraa timahaasi liqusli اljanaabati janaabada markan ka meedhanayo timaha tidcanen adkeeyey marka hore miyaan furfuraa wa fii riwaayati warin kale waxay ahayd iyo walxaydati xaydkana miyaanu furfuraa fa rasuulku wuxu laa maya inaad furfurto maahae inamaa yakfiiki waxa kugu filan an taxthi inaad u xantoobiso calaa rasiki madaxaaga alaaa xatayaatin saddex xantoobinood xantoobada ma garanaysan ya inaad biyaha qaadaan rawah muslim inaad biyahaas u qaado ayaa markaa kugu filan xadiiskana wuxuu tilmaamaya masle muhiimay ay weydiisay umu salama radi allahu canhayo dumarka la xidhiidha oo maadaama eh, timihii laga yaabay inay xidhxidhaan oo timahooduna in badan ay xidhan yihiin xaaladan amba janaabadii amba xaydkiina ku imanayo ma u furfuraabet maya rasulku waxa kugu filan taas marka culimadu qaar baa kala qaaday culimo badan baa kala qaaday waxay hahdeen xadiis kale oo iy daliishadeen iyo adilo kale oo waxay dhahdeen markaa janaabadana loo furfuri maayo xaydkana waa loo waa loo furfuriya lakin jumhur culama waxay ku tegsan yihiin laa farqa bayna aljanaabati waalxaydati inaan wax farqihi aan u dhexaynin waayo waxay leyihin xaydkani mar hadduu bishii hal mar imanayo dee inay u furfurtaa ayaa ay noqonaysa ayo biyahay gaadhiso marka inay dee iska wanaagsan tahay in furfurto sheegto ma jiro laakiin xagga wujuubka biyaha isagoo timi haysaa u xidhan bay biyuhu gaari karaan qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilah ini anigu imraatun haween maan ashuddu waxaan adkeeyaa shacra ra'si timaha madaxaygaan adkeeyaayo afa anquduhu ma u furfuraa liqusli ljanaabati janaabada meershadeeda wa fii riwaayatin walxaydati faqaala wuxu uhi lama inamaa yakfiiki waxaa kugu filan an taxti inaad waxantoobiso calaa ra'sigi alaaa xasayaatin rawahu muslim an caiشha radi alahu tacala canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu lahi salى اllahu alayh waslm rasuulku wuxu uhi inii anigu laa uxilu u xalaalayn maayo almasjida masaajidka u xalaalayn maayo lixaaidin gabarh xaaydaa walaa junubin iyo mid janaabaysantoona inuu masaajidka joogo rawahu abu daawud saxi ibnu khuseyma ayaa soo ayaa saxiixiyey anha waxaa laga wariyay caaisha qaalat waxay tihi kuntu waxaan aqtasibu mid maydhato ana aniga iyo rasuululahi sala allahu alay sl rsulka alle min inaain waaxidin weel keliya ayaanu ka meydhan jirnay takhtalifu aydiina gacmaha iyaguna way isweydaaran jireen fiihi ay fii hada alinaai weelkaa dhexdiisa min aljanaabati baananu ka wada meydhan jirnay janaabadii muttafaqun caleyh ziyaada ibn wa taltaqii ay taltaqii aydiina waanay kulmi jireen gacmaha iyagu way isku dhici jireen xadiiskani xadiis hore oo aynu horusoo marray in la xidhiidhaayeen qadiyaddaa ku saabsan in qofkii xaaskiisu ay hal biyaa wada isticmaali karaan culimo badan ay ka daliishadeen markaa hadday mushkilad lahayn hadday hadda cawradoodii is in qofna halkan biyuhu ka darsanayo qofna halkan ka darsanayo oo markaa gacmihiina haddii doonaan isku dhacayaan iyo inaanay weysadii ka jabayn iyo arrimahaasna bay sii ayay sii caddaynaysa rasuulka alay sla slam siduu dumarkiisa ugu dhawaa ee aan uga fogeyn ayay kutusaysaa kuntu waxaan ahaa akhtasilu mid meydhata haddaan caaishahay ana wa rasuulu llahi sala allahu alay slm min inaain waaxidin weel keliya oo takhtalifu aydina gacmayga ay ku weydaaran jireen fiihi biyaha weelkaa dhexdiisa min aljanaabati baanu ka meydhan jiray mutafaq caleyh zaada ibnu xibaan wuxuu siyaadey wataltaqi ay wataltaqi aydina gacmahayguna way kulmi jireen وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وxu قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إna تحta kuli شhacرaة إna تaxta kuli شhacرaةi tin kasta xabad kasta oo tin ah hoosteeda janaabatan ba ahaatay janaabo ee faqsiluu maydha ashacra ah timaha maydha wa anquu nadiifiya albashara jirhkana aw ilbasharata jirhkana nadiifiya rawaahu abu daawuud watirmidi wadacafaahu abu daawud iyo tirmidi labaduba way wariyeen lakiin way daciifiyeen wadacafaahu xadiiskaa way daciifiyeen waliaxmeda axmedna wuxuu kasoo wariyey can caaisha naxwu xadiiskan oo kale wa fiihi xadiiskan caaishana waxaa ku jira raawin majhuulun raawi aan la garanaynin marka mar haddii aan la garanaynin cadaaladiisi iyo xifdigiisi wiiiba way way ku xidhayn daciifu noqonaya qadiyada ku saabsan qofka junubka ahi ma ku nagaanaya masaajidka mise ku nagaan maayo inii laa uxilu almasjida lixaydin walaa junubin culimadu waa masaa-il ay aada iskugu kal oo dee adilada ayaa keensanaysa culimadu intooda badan waxay dhahen qofka junubkii masaajka ku nagaan maayo lakin xaayadada qaar badan ba way ku nagaanayaan marka in laga wanagsan yah waa isku waafaqsan yihin qofkii gabadhii xaayadada ahayd haddii ay dani ka soo gasho masaajka tusaale ahaan cilmi oo kale ka baranaysa cilmi oo kale ayay ayay ka baranaysa ama meel kale ay joogsato maba haysataba meel kaleo meel kale gasho ma haysato masaajidka mooyaane o de watigii nabiga alay sala slam waa so aroortay gabadh matalan masaajidka xaari jirto de masaajid kala deganayd culimada yidhi gabadha xaadada masaajidka way ku nagaan kartaa waxay daliishadeen de gabadha miyaa la ohan jirin maxaaladda ku jirto sifadaa ka bax lama ohan jiro marka hadday de xaaladaasoo kale ku dhacdo mooyaane masaajidkii inaanay ku nagaaninba ayaa wanaagsan lakin hadday cilmigii oo kale ama xaaladaasoo kale o kale ay jirto qofkii junubkaana saasoo kale masaajka inuu seexdo marka horeba waa laga wanaagsanya masaajka in la seexdo masaajidada asalku waa in laga wanaagsanya laakiin xaaraan maaha in masaajidada in la seexdana xaaraan maaha oo dee saxaabada qaar baa seexan jiray raggii dhalinyarta ahaan guri ahayn sida cabdillahi bn cumar oo kale iyagu anu seexan jiray buri haddii marka xaaladdan iyada ay ku timaado iyadana waa laga wanaagsanya lakiin qofkii matalan waa inuu hore un maydho ina taxta kuli shacratin xadiiskana waa daciif isagu oo tin kasta janaaba ku hoos jirtay halkaa biyaha gaadhsiiye weyaan ficilkii nabigu bayna tusay rasulka ala sla sl inuu suula shacri gaadhsiin jiray laakiin tin kasta inay janaaba ku hoos jirto iyadoo wax caddaynaya maadaama xadiiskuna uu daciif yahay dema jiro wallahu aclam wa axkam bilahi towfiiq asalaamu calaykum raxmat ullah